asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ah, ugu horeyn ah, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan walaalaha soo qabanqaabiyey muxaadaradan iyo nadwadan dhowrka habeen socotayba muasasat alkaram iyo guddoomiyaheega aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sheekh khadar doctor khadar iyo imaamka masaajidka iyo maamulka masaajidka iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa ilaahina subxaana watacaala waxaan uga baryayaa inuu ajarkooga u siiyo walaalaha ka soo qayb galay muxaadaradan oo xaqiiqatan wujuhda ii muuqata ay dhalinyar u badan yihiin odaashiina waa ku jiraan iyagana aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waxaanan ilaahay subxana watacaala ka baryaa inaynu kala faa'iidaysano midna waan ku dar lahaa oo kolley sheekheenu ammaan badan oo aan mutaysan buu iga sheegay ilaahay baana xaal og taasina waa mid laakiin waxa weeyaan waa waa waa danno wanaagsan unbuu sheekhu iga malaystay ilaahina subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu camalkeenna isaga khaalis uga dhigo khaatimo wanaagsanna intaynan inoogu khatimin noloshan adduunyada mowduuca muxaadaradu waa mowduuc aada iyo aada xaqiiqatan u ballaadhan u baaxad weyn muxaadaro in in lagaga hadlaana waa kolley kun waa dulmarun ma aha in mawduuca in aada loo gudagelayo waxaan ku talin lahaa in mawduucan alghazu lfikri in ardaydeena dugsiyada sare iyo jaamacadaha looga dhigo maado ay si qoto dheer u darsaan oo ay u bartaan aada iyo aad baan aan kula talinayaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare maalinka maanta ah in maadadaasi manhajka diraasiga lagu daro waayo waxa weeyaan wax badan baa ku aasan wax badan baa la xidhiidha ardaydeenna jaamacadaha dugsiyada dhigtaana waxaa uga baxaya inay fahmaan mu'aamarad weyn oo ilaa boqol sano soo socotay oo lala rabay sidii islaamka loo duri lahaa sidii muslimiinta looga fogeyn lahaa diintooda iyo caqiidadooda iyo dhaqankooda ku dul dhisan islaamka taa haddaan ka imaado <clears throat> reer galbeedka kiristaanka ah iyo muslimiinta waxaa soo dhex yaalay lowland dheer dagaalo badan bay reer galbeedku ku soo qaadeen islaamka waxaan hubaa inaad taqaanaan dagaaladii loo yaqaanay xuruub saliibiya gaadhay inay baytulmaqdis ay kiristaanka reer yurubku ay qabsadeen ee muddo badanna ay haysteen ilaa ilaahay subxaana wa tacaala u qadiray rag rag ahaa oo mujaahidiina oo cimaadiin zinki nuurudiin maxamuud ugu dambeyntiina salaaxadiin alayubi raxmat ullaahi calayhim jamiican raggaasi intay ilaabeen qowmiyadahoogii waayo carab saddexda midna carab ma ahayn cimaadiin zinki nuurudiin maxamuud salaaxadiin alayubi midna carab ma ahayn markaa intii qoomiyadahoodii ay laabeen u istaagay islaamka iyo diinta oo qudus ka xoreeyey eh, nasaaradii yurub kaga soo duushay dagaalkaas waxaa dagaal weyn oo muslimiinta iyo eh, kiristaanka dhex maray muddo badanna soo daba jiidanayay laakiin wuxuu ku dambeeyey in la jebiyey eh, qudusna iyo ardi sham dhulkaa barakaysanna uu dib ugu soo noqday gacantii muslimiinta nasaaradii kiristaankuna iyagoo jabay oo hoogay oo waxba ka xaqiijin waayo joodooyinkoogii dib ugu noqday arladoodii laakiin reer yurub islaamka iyo muslimiinta iyo dunida islaamka intaasi kagamay hadhin ee waxa ay ku dadaaleen inay dumiyaan khilaafadii islaamka oo la odhan jiray alkhilaafa alcuhmaaniya turkigana magaranaysaa madaxtooyadooda ay ahayd khilaafadaasi cusmaaniga ahayd markii la dumiyey roy royi way iskugu tegeen dabcan in waxa ahayd markii ugu horeysay awal mara fii taariikhi اlmuslimiin ay muslimiintu noqdeen bilaa khaliifa ay noqdeen bilaa khilaafo ay noqdeen ilaa cahdigii de nebigu markuu dhintay sal ly slam in khulafadiisii umradii muslimiinta ree yurub intaa kumay harin waxay ku bilaabeen dunida islaamka gumaysigiiba ku bilaabeen oo xitaa inaga lafteenana soo gaadhay oo dee dhulka soomaalidu ay degto la kala qayqaybiyey qayb faransiis baa haystay qayb ingiriis baa haystay qayb talyaani baa haystay wahaakada caalam alislaami ay sidaa ay u kala qayqaybiyeen xoog ay ku miqiiniyeen laakiin xitaa gumaysigii reer yurub ee caalamalislaami qabsaday waxaa dhacay inay kaceen rag mujaahidiin ahaa oo u istaagay oo iska muquuniyey aynu ognahayna in gumaysigii reer yurub caskariyan militari ahaan uu jabay ay dhulka muslimkana ay ka guureen wa min huna nabda qadiyat alqasw اlfikri halkan bay ka bilaabmaysaa markaa arinta duulaanka fikradeed ee reer galbeedku ay caalam islaami kusoo qaadeen dagaalada faraha badan ay caalam islaami kusoo qaadeen militariga ahaa waxay ka barteen deris bay ka barteen deris lama ilaabaana laba ilaawaana dariskaasi wuxuu ahaa in muslimiinta aan lagu muquunin karin xoog military aan lagu muquunin karin xitaa haddii la qabsado wakti waktiyada ka mid ah oo xoog lagu qabsado in fi lmada albaciid waktiga dheer ayna suuragal ahayn in xooggaasi lagu haysto waayo taarikhdu waxayna baraysaa hore iyo dambaba qadiiman wa xadiidan in mar kastoo muslimiinta caskariyan iyo militari ahaan loogu soo duulo inay muslimiintu ay kici jireen ay isku habar wacan jireen ay qoriga qaadan jireen ay dhulkooga ay ka xorayn jireen cadowga ku soo duulay ee reer yurub ama kuwa ay ku shaqaystaan ah taasina waa masle iska macruufo markaa dowlad aad markay soo duulaan xitaa xilliyada inag itaalka roonaayeen waxa weeyaan dagaaladu sideedaba waxay keenaan dil bay keenaan waxay keenaan burbur bay keenaan waxay dhaliyaan in dadkaad ku soo gumaysatay ay cara ku cara ku abuuranto caradaasi ku abuurantay waxa ay dhalisaa dad doonaya inay gumaysiga iska dhiciyaan waxay shidaa dab uu cadowga laftiisa uu ku gubto sidaa aawadeed reer yurub iyo reer galbeedku waxay bedeleen qaabkii iyo khidadii ay muslimiinta ay u qabsan lahaayeen waxay ogaadeen inaanay quwo caskariya in lagu qabsado muslimiintu ay ay adag tahay marka waxay bedeleen khidadii bay bedeleen waxay la yimaadeen waxa la yidhaha alaz alfikri alaz alfikri waxa la yidhaha ay ay la yimaadeen oo waa duuli duulitaan fikriya weeyaan kelmado bad badan baa haddaad jaraa'idka aad akhrisato haddaad jaamacadda dhiganayso haddaad taariikhdii historyga aad eh, baranayso haddaad baranayso maado ku tacalluqda cilaaqada ka dhexaysa muslimiinta iyo iyo reer yurub waxaa ku soo maraya kelmadaha ay kamiday ka mid yihiin altaqriib westernization galbaydayn waa erbixin loo baahanya inaad xusuusnaato alisticmaar athaqaafi eh, alghazw alideology altatbiic athaqaafi kelmadahaasoo dhami waxay tilmaamayaan waa duulaan fikradeed duulaan mastaxee maskaxeed dagaal diiniya oo la doonaya in muslimiinta lagu qabsado oo lagu maamulo bal hadda waaye ciwaanka muxaadaradu waa alghazw اlfikri aynu taagno kelmadda alghazw alghazw dhinaca af carabiga haddaynu kutubta af soomaaliguna waa la mid weeyaan way meelbay isku tegayaan qawaamiista af carabiga haddaynu dib ugu noqono alqazu waxay tusaysaa alqastu waalabu walhujuumu cala annaas oo in eh, haddaynu kelmad ka soo qaadano waa alhujuum cala annaas waa inaad cid aada hujuunto duulihiis afsoona way taqaanaa reerkaasa reerkaasaa ku duulay qabiilkaasiaa qabiilkaa ku duulay waxa weeyaan waa inaad xoog aada ku qasabto dad ood ku duusho weliba Ah, ardaagooga aad ku duusho maya inaad duleedka aad ka dulmulmarto waxaad qastiyeysaa oo duulaanko duulaankaagu uu ku abbaaran yahay waa ardaagooda iyo xeradooda iyo dhulkooda iyo meesha degaan duulaanku waa kaa weyaan ujeeddadaad ka leedayna waa inaad dhacdo boobto qabsato adiga ay ku hoggaansamaan oo isku kaa dhiibaan laakiin waagii hore kelmadda duulaanka kelmadda duulaan ama alghazw waxa lagu isticmaali jiray wax xoog military lagu doonaayo awood military wax lagu doonaayo ayaa lagu isticmaali jiray laakiin imanka kelmaddii way isbedeshay oo waa maxay halkii military ahaan lagu qabsan lahaa ummad ama dal ayaa waxa loo bedelay oo la yidhi war inta lacag iyo ciidamo la raraayo iyo saanad la raraayo iyo diyaarado hujuumaya iyo ciidamo laga yaabo inay hadhow daalaan intaasoo dhaawac ay ku dhacaan intaasoo in askari ay ku dhintaan waxaa ka fudud in ummadda maskaxda iyo caqliga iyo qalbiga laga gumaysto hadhowna adiga ay shaqaalo kuu noqdaan ay addoommo kuu noqdaan duulaankaasi maskaxeed ay ku waayaan astaan umadoodkoogii oo qofkana aad maskaxda ka kumaysatay markuu muraayada dhaqanka ishortaago muraayada fikirka markuu ishortaago iskama arkaayo shakhsiyadiisii kama arkaayo muraayadaasi caqiidadiisii diintiisii iyo dhaqankiisii wuxuu ahaa bal wuxuu muraayadaasi uu ka dhex arkayaa qofkan gumaystay adiga arkay dhaeertii muslimiinto ku maman inay u labistaan sidii gaalada waliba gaalada kuwa ugu foosh xun ay u labasanayaan dhaqankoogi siday u fakirayeen waa la yaab waxaad qiyaastaa inan soomaaliyeed oo hargeyso ku nool waxyaabaha caqligeyga soo jiida dee ana dhulkaana badan baan ku noolaa oo galabtiiba wuxuu doonayaa inuu inuu inuu soo ciyaaro in eh, kubadda iyo cagta soo maaha waxaad arkaysaa isagoo intuu sidii u labistay nimankan caankee kubadda ciyaaraa labadii kaboodee kubadda lagu ciyaarana gacanta sawlalaadinaya anu markaa ilmaha hargeyso joogo ninkaa dhalinyartae labaatan jirka ko labaatan jirka markaan arkaayo uma arkaayo in nin nin kabihiisii lalaashanaya laa abadan waxaan u arkaa nin imiteedgaraynaya ku dayanaya iska dhigaya qof aanu hayn dhaqanka iyo caqliga iyo maskaxda oo lagu hukumaystana waxa ka dhasha kaasi ayaa ka dhasha kolkaasi waxaa laleeyahay gazwulfikr waa waxaa weeyaan gazwulfikrna mushkiladiisu akhwaani waxa weeyaan waxa ku jira khiyaana ku jirta qofkan cidda kale ku dayanayaa wuu suuxsan yahay wuu sumaysan yahay wuxuu u suuxsan yahay fikrad ahaan buu sumaysan yahay wuxuu u sumaysan yahay dhaqan ahaan buu u sumaysan yahay waa sidee isagoo ku dayanayo ciddaa uu isleeyahay iska dhig ayaa waxaanu dareemayn in la gumaystay in fikir ahaan loo addoonsaday markaan jaamacadda ardayga ka ahaa Eh, anigoo nin yara maraykankaan ujeedaa ayaa waxaa eh, jaamacadda lagu soo casuumeeyey rofeseer dhinaca akaademiyada caanka ahaa uu dhintay imanka dalalka galbeedka yurub iyo maraykania ka caanka ahaa oo keni keniyaan mombasa ayuu ahaa rofesor cali masruuci caan buu ahaa akaademiyintuna aad u yaqaaneen marka lix iyo siddeetankii toddobiyi sideetankii meelahaasi ayaa wuxuu ka qoray bug buu the africans afrikaanka ayuu ayuu ka qoray sida qaaradda africa diimo kala duwan iyo dhaqamo kala duwan ay u yimaadeen dabeetana dadka afrikaanka indigenouskii alafaariq alasliyiin ay magaranaysaa dee waad aragto in qaar muslimiin bay wax badan noqdeen qaar baa nasaaro noqday qaar baa diimihii hore in asnaamta afrikaanku caabudi jireen welisi haysta cumuuman mawduucaasi ayuu ka hadlayay marka buuggu qoray ayaa waxaa loo bedelay documentary baa loo bedelay t v-ga laga soo daayey dabeetna jaamacado badan oo maraykan ku yaalla ayaa casuumay professor cali uh, almasruuci jaamacaddan markaan dhiganayey oo aan nin dhalinyaraan ahaa ilaa afar labaatan shan labaatan meelaan sana undergraduatekaan ku jiray portland state university la idhaa ayaa laga casuumay marka eh, arday maadaama buuggiisina oo cusbaa buuggiisina documentary loo bedelo t v-ga laga sii daayey waxaan aad baa loo xiiseynaya marka dee ardaydii jaamacadda oo ciid oo ka fara badan baa ayaa hool weyn bay isku timid markuu muxaadaradiisii dhamaystay buuggiisiiu ka hadlay dabcan buuggaanuu wa wax waloo ku qoran kuwa waafaqsani badankiisa aya wa laga yaabaa dabcan waan ku khilaafsanay lakiin sheeka sheekaan idinka soo qaadaya ayaa arday nigerian ah oo nasraani ah ayaa markaa microphone dhexda yaallay buu yimid qofkii doonayay su-aal weydiiya microphonegaasuu ishortaagayay oo su-aasha uu professorka weydiinayay arday nasraani oo nigerian ayaa professor masruuc ayuu su-aal weydiiyey wuxuu yidhi professor dabcan eh, nigeria majority ama aqlabidii waa waa muslimiin soo ma laakiin dad kristaana ku nool wuxuu yihi dad muslimiin ah ayaa waxay doonayaan baryahana wey jirtay gobolada nigeria qaybo kamid a ah inay shareecada islaamka ay ku dabaqaan haddaanu anagu nahay aqliyadda kiristaankana dee arrinkaas nooma cuntomo raallina kama nihin waxaa laga yaaba haddii su-aashaasi aan imika layna weydiin lahaa in qolooyin badan oo inaga midii ay dee yushariquun oo yuqaribuun oo meesha laga abbaanayo ay ku haluun waayeen baa laga yaabaa markaa isagu meegar buu ka soo qabtay jawaabtii uu ninkan ardayga nigerianka ee kristaankaa ugu jawaabayey wuxuu yidhi taariikhda aada isticmaashaan dalka nigeria waa taarikhdeed ya iminka halkan aynu joogno taarikhde la isticmaalaa a soo maaha taarikh islaamiya in hijri la isticmaalo soo maheen ninka horta u aamusay shob bay ku noqotay wuxuu ku jawaab garan waayey wuxuu yidhi dalka dhan ee majority-gu uu aqlabiyadu muslimiinta ay yihiin taariikh aan islaam ahayn baa la isticmaalaya oo waa tihiini haddaad nasaarada tihiin ma macquulba in shacbi dhan oo majority-gii uu muslimiin yahay in lagu isticmaalo taariikh aan diintooda la xidhsanayn marka dad badan waxyaabo badan oon oo layna liqsiiyey oo laynaga dhaadhiciyey oo inuu soo galay can ariiq alghasw اlfikri ayuu iska aqbalnay marka khatarta uu alghasw اlfikri uu leeyahay waa quwa naacima <clears throat> waa quwo dabacsan oo adiga ku gashanaysa afkaaro iyo ideolojiyaad iyo dhaqan diintaada ka soo horjeeda <clears throat> eh, wuxuu ku dhisan yahay <clears throat> saddex arrimood buu duulaankan fikriyeed ku dhisan yahay waa in shaki la geliyo usuusha islaamka iyo caqiidada muslimiinta waynu ka hadli doonaa talabaad waa in islaamka laga fogeeyo raadka iyo tasiirka uu ku leeyahay nolol maalmeedka muslimiinta ama ha noqoto xukunka ama ha noqoto siyaasadda ama ha noqoto waxbarashada ama ha noqoto dhaqanka bulshada cumuuman diinta islaamka inta silsila lagu xiro masaajidka inta la geliyo albaabadan hala xiro tuko cimrayso ramadaanta ramadaan kasta cimrayso ah, laakiin islaam qasriga xukunka iman karaa ma jiro islaam wax ka oran karaa dhaqaaluhu ma jiro islaam wax ka sheegi karaa allahuma sal maxamed manaahijta waxbarashada ma jiro oo islaamkii maxaa kala galay eh, suugaanta maxaa kala galay islaamka iyo warbaahinta maxaa kala galay meesha uu qaswulfikri ka abbaarayo muslimiintu waa kaasi weeyaan ta saddexaad waxa weeyaan waa in la duro taariikhda islaamka <clears throat> iyo rumuustii islaamka la la duro waxaan garanayaa markaan high schoolka dugsigaa sare xalane ayaan dhiganayay <clears throat> soo garmaysid stadiumka u dhow markaa form two iyo formankii labada bayn ahayn jasa alla khayr marka waxaa noogu jiray taariikhda aanu dhiganay waxaa noogu jiray taariikhdii khulafada iyo saas oo kalea noogu jiray markaa nin macalin lahaayo berigaa taarikhda noo dhigi jiray intaa imika argeysa waan ku arkay maalmaa maalin baan meel isku soo gallay ayaa markus wuxuu taariikhdii islaamka wuxuu kusoo koobay hadda u fiirso wuxuu kusoo koobay hadda dagaalo xukunku dagaalan del maxay u tashwiihi war futuuxaadkii islaamku me war cununtii islaamku ay muslimiintu ay adduunka ay ku hogaamiyeen meeday war dowladihii waaweynay khulafadu meeday war eh, malaayiin min albashariya islaamka ku hanuunay raxmadiisi meeyaan waxa weeyaan waa in tashwiih la geliyo taariikhta islaamka iyo rumuustii islaamka yaana rumuus buu odhanay nebi maxamed sal ly slam toos waa taago waxun saddexdaasi arrimoodunba waxa kalena ay ka farcamayaan waay qaswiga <clears throat> iyo duulaanka fikriga ee reer yurub ay kusoo qaadeen caalam alislaami wuxuu ku qotomay laba dhidib ayuu ku qotomay labadaa labadaa dhidib mid waxa weeyaan waa waa alistishraaq af ingiriiska loogu tarjumo maxay orientalism orientalism waan in sharxi doonaa af carabiga waa waxaan waa maadooyinka loo baahan yahay in dugsiyadeenna sare iyo jaamacadaha lagu dhigto weeyaan anigu markaanu high middle schoolka beedhac baan ka dhigtay beedhac soomka inoogu dhawaa beedhac baan ka dhigtay waxaa naloo dhigi jiray waxa la odhan jiray de waan aqiiqatu berigaase dagaalkii koowaad ee dunida iyo dagaalkii labaad ee dunida oo waxaana la xafisiin jiray intii askare ku kula dhimatay magaalooyinkii la burburiyey si waraadhe mar dambuun aan wax ilaahay waxna fahansiiyey war ila dagaalkan labaad ee adduunku adduunka maxaa maxaa ka galay yurub baa islaynaysay yurub ayaa islaynaysay laakiin <coughs> ninka cadi wuxuu doonayaa inuu wax walba caalami ka dhigo xitaa dilkiisiibuu ku leeyahy waa dagaalkii labaad ee adduunka dhaqankiisiibuu doonayaa inuu ka dhigo wax bini-aadamka o dhan lagu qasbo taariikhdiisiibuu doonayaa waxa weeyaan fikirkii bini aadmiga imanka bal u fiirsoon xuquuqul mara soo maydaan maqal women's rights human rights freedom of speech xuquuqda dumarka xuquuqda bini aadmiga ree yurub westranka iyo muasasaadkooga ay kowda ka tahay united nationska qaramada midoobay wax walba waxay doonayaan inay u fasiraan oy ku qeexaan sharax waafaqsan dhaqanka reer yurub ilbaxnimada reer yurub taariikhda reer yurub iyo diinta reer yurub kolkaasi <clears throat> mustashriqiintu <clears throat> ama alistishraaq orientalism waa maxay horta marka hore ilan wuxuu hi alghazw اlfikri wuxuu ku qotomaa laba dhidib buu ku qotomaa <coughs> laba baal buu ku duulay mid waxan waa istishraaqii waxaan ujeedaa eh, mustashriqiinta juhdiga ay sameeyeen marka orientalism haddaan af soomaaliyan kusoo koobo waxa weeyaan waa diraasaad <clears throat> iyo buxuud cilmi baaris abbaaraysa arrimo gaara oo nasaaradu ay ku samaysay islaamka iyagoo ka darsaaya dhinac walba dhinaca caqiidada dhinaca shareecada dhinaca taariikhda dhinaca luqadda waxaa nooloola jeeday in <clears throat> shubahaad lagu kiciyo islaamka muslimiintana lagu qasbo inay ka shakiyaan diintooda lagana dhaadhiciyo muslimiinta in ilbaxnimada galbeedku ay ka qiimo weyn tahay kana fiican tahay ilbaxnimada muslimiinta ay ka fiican tahay <clears throat> nimankaasi mustashriqiinta ahaa iyaga laftoodu waxay u qaybsameen saddex qolo ayay u qaybsameen saddex qolo ayay u qaybsameen qolada koowaad waxaan qole iyagu toosba islaamka u dacniyey oo islaamka la dagaalamay ahay waa qolo weeyaan qolada eh, eh, labaad waxay ahayd qolo iyadu tiri waxa weeyaan waa inaan islaamka aan joojinno si aan ugu faafin arlada reer yurub qolada saddexaad waxay ahayd qolo iyagu tiri may war nimanka waynu hujuunno oo waynu muslimiinta laftooda aynu ugu yeedhno siday u kiristaamobi lahaayeen sida nasaaro u noqon lahaayeen sida ay diinta kiristaanka ay usoo geli lahaayeen kaasi waxan waa baalka hore haddaynu ka soo qaadno in eh, alqasw lfikri shimbir duulaysaa laba baal bay ku duulaysay midna waxaynu yihi waa juhdiga ay mustashriqiintu ay sameeyeen ka labaadna waxa weeyaan baalka labaad ay ku duushayna waa waxaa loogu magacaabo ataqriib ataqriib ayaa maanta aada u khatar badan ataqriib waxa waxa la yidhaha afgiristiga westernization af soomaliya waxaa loogu tarjumi karaa galbeedeyn haddaba galbeedeyntani maxay tahay markaan leenahay galbeedeen maxaa loola jeeda galbeedka waxa lo jeeda waa reer yurub weeyaan ayib waxaa lagu fasiroo la yidhi waa in xadaarada reer galbeedka loo soo naqilo dunida islaamka iyadoo xambaarsan dhaqankeedii iyo afkaarteedii lana adeegsanayo gacmo muslimiin qixitaankan ku celinaya taqriib ama westernization ama galbeedeyntu waxayn waa maxay waa in ilbaxnimada reer galbeedka oo xambaarsan suluukiyaadkeygii dhaqanadeedii iyo afkaarteedii loo soo naqilo dunida islaamka oo la keeno iyadoo la adeegsanayo gacmo muslimiin maantana waad aragtaa meel kastood caalam islaami ka tagta ilaa yacni man raximahum ullah waxaad arkaysaa reer galbeedka dhaqan xadaaradoodii oo laba qaybood ka kooban dhaqankoogii iyo afkaartoodii jaamacadaha lagu dhiga in eh, waxyaabo lagu magacaabo in eh, bandhiga buugaagta ayaa lasoo dhexgeliyaa waxa weeyaan dhaqankii reer galbeedka iyo afkaartii reer galbeedka ayaa loo soo xambaaray dunida islaamka iyadoo maxaa la isticmaalaya baynu idhi a ah, gacmo muslimiin la isticmaalayo oo nin cad inaanu ku iman baa laga yaabaa laakiin ku sidaada saan madow oo af soomaali ku hadlaaya ayaa lagu soo dirayaa isagaa waxaa kuu dhex faafinaya oo dumarkii iyo caruurtii iyo dhalinyartii dhaqankaasi gelinaya waay si ay u fahno in nimankan ay ku tashadeen oy ku seexdeen oy ku soo tooseen inay duulaanka fikriga ah ay ku fuliyaan dunida islaamka bal aynu soo qaadano in nimanka hoggaanka u ah kuwo ka mid a ah hadallada ay ka yidhaahdeen duulaan fikradeedka ay ku soo qaadeen dunida islaamka lus ataasic luuskii sagaalaad ee ahaa boqorkii faransiiska ayaa wuxuu yidhi markay faransiisku ololihii saliibiyiinta ay masar ku soo qaadeen ayaa wuxuu yidhi kelmaddan buu yidhi iyadoo af soomaaliyeysan ayaan idin akhriyayaa wuxuu yidhi kari mayno inaynu kaga guulaysanno muslimiinta dagaal inaynu kaga guulaysanno laakiin waxaa suuragala inaynu kaga guulaysano muslimiinta siyaasad ahaan oo waa maxay waa inaynu siyaaaynu si siyaasada oonay fahmi kareen wuxuu jeedaan waa duulaankan fikriga in maskaxda aynu ka gumaysano inaynu dhaqankooda baabino inay diintooda aynu ka fogayno aynu meeshana ku beerno dhaqankii iyo caadooyinkii iyo qiyamkii ay reer galbeedku ay lahayn eh, faransiisku markuu gumaysanayay jazaair algeria ayaa ninkii farsiiskii xaakimka ka ahaa ayaa wuxuu yidhi iyadoo loo dabaal degaayo in eh, markay boqol sano ka soo wareegtay gumaysigii uu farsiisku algeria ku qabsaday <coughs> ayaa wuxuu yidhi suuragal maaha inaynu ka guulaysano muslimiinta maadaama ay qur-aankan akhrisanayaan luqadan af carabigana ay ku hadlayaan jazairtu de af carabiga ku hadlaan suuragal maaha inaynu ka guulaysanno muslimiinta maadaama ay qur'aankan akhriyayaan luqadan af carabigana ay ku hadlayaan waxay nagu waajibaa in aynu qur'aankan carabiga ah aynu ka fogayno jiritaankooga xuruufta af carabigana aynu magaranaysa maay tole ujeeda xuruufta af carabigana aynu maalinkaa maanta aynu ka saarno carabadooda dagaal qasbi fikriga weya soo ma baadari caanahaa oo la ohan jiray allah sl maxamed gardner badri ayaa isna wuxuu yidhi dagaaladii salibiyiinta umaanan qaadin in magaalada qudus aanu ka xoreyno muslimiinta ee waxaanu u qaadnay litadbiir islaam inaan islaamku burburino waay taa maanta waxyaabaha lagu magacaabo la dagaalanka argagixisada waxa weeyaan ujeedada weyn ay ka dambaysaa waxay ahayd in dimuqraadiyadda reer galbeedka loo xambaaro xagee caalam islaami loo xambaaro in dhareerta muslimiinta la bedelo dhaqanka reer galbeedka la faafiyo ujeedyadu waa taha weyaan nin qoraayo isaguna la odhan jiray arlonda ayaa wuxuu ku yidhi kitaabuu leeyahay oo laydhaa alislaam walgarb walmustaqbal kitaabkiisaasi wuxuu ku yidhi midnimada muslimiintu way hurudaa maanta midnimada muslimiintu ay yihiin maxay mid way hurudaa maanta de mayn midnimo muslimiin maanta haysanaa ma haysana midnimo muslimiin muslimiintu waa inay mid noqdaan ya qiblad baynu wada leenahay rabbi baynu caabudnaa nebi keliya sal l slam aynu wada rumaysanay maxaa ina kala qaybinaya muslimiintu waa inay midoobaan aakhiri zamankana ogaada ikhwaani almahdi ah, markuu yimaado ninkaasi ummadda hogaamin doonaa dee waxa weeyaan qabiilii reer kuma hogaaminayo yuaxid ilumma taxta raayati laa ilaha illa allah marka midnimadii islaamiga aheyd ee nebi maxamed sal l slam owse kharaj khasraj uu ku mideeyey alcarabiyu wاlcajamiyu wاlruumiyu wاlfarisiyu alabyad wاlaswad dhammaantood taxta raayat اlislaam ummatan waaxida ay noqdeen maanta lama hayo ninkan qoraagan reer galbeedkan taasuu tilmaamaya uu leeyahay midnimadii muslimiintu maanta way hurudaa ficlan way hurudaa laakiin wuxuu yidhi waxaa waajiba inaynu ku xisaabtanno in qofka hurdaa maalin kici karo caawa markaas haddii aduu ilaahay dhimasho aanu ku qadarin soo kici maysid inaguna waxaan leenahay insha allah biidnihi tacaala subxana wa tacaala midnimada muslimiinte maanta hurdaa way kici doontaa midnimada muslimiintu way xaqiiqiroobi doontaa muslimiintu min almashriq walmaqrib way midoobi doonaan khilaafo islaamiya oo muslimiintao dham ay wada harsadaan oo u dooda xuquuqda muslimiinta oo difaacda acraada muslimiinta oo dhaqaalayso kuwa baahanin muslimiinta ayuu ilaahay subxana wa tacaala inoo keeni doonaa inagana ilaahay naga dhigo kuwii wax ku darsada ilaahay naga dhigo biidnihi tacaala waay wasaaisha iyo dariiqooyinka ay reer galbeedku u isticmaalaan siday u xaqiijin lahaayeen qaswigaasi iyo duulaanka fikrigii waa maxay waan dul mari doonaa saan hore ulina dee mawduucan waa mawduuc u baahan jaamacadiiyo madaaris lagu darso lakiin imika unta taabana un kutub badan oo looga qoranay way jiraan waad akrisan kartaa awalan waxa weeyaan asaaliibta u adeegsadaan waxaa ka mid ah inay qurxiyaan afkaaraha ay kusoo duulayaan ay kusoo duuleen maxaan ujeedaa afkaaraha ay wataan ee hubka u ah ila waxanu maaha dagaal in diyaaro iyo seef iyo dabaabad lagu dagaalamaya afkaaraha lagu dagaalamaya marka waxay ku dadaalaan oo ajanda u ah baa inay afkaarahaasi ay qurxiyaan ay doonaanna inay dadka muslimiinta ku qanciyaan waa nafci ayay idin leedahay dheef ayaa idinku jirtaa waa s waan waa ariiqa ugu waa wasiilada ugu horreysa weyaan tan labaad waxa weeyaan waa inay fool xumeeyaan oo ay wax xun ka sheegaan muctaqadaadka usuusha iyo suluukiyaadka islaamiga ay doonayaan inay weeraraan waxaa lai sheegaya maalin sii horeysay eh, iskuulka nuurudiin ayaa hablo badanoo maasha allah wada xijaabo baa dhigtaa dee madaaris badan oy jiraan ay dhigtaan marka haddaan sheekada si saxa u xusuusanahay eh, gabarh baa timid way eegtay markaa maqaaliya waxbay ka qortay ama waxbay ka tiri adu cibaarad bay qortay ama ay ka tiriya hablihii ay ku aragtay madrasada ee wada xijaabnaa waxay tihi hablaha quruxdooda la qariyey bal idinku fiirsada billah calaykum ya hablaha quruxdooda la qariyey war xijaabku miyuna amar ilaahay soo soo dejiyey muuna ahayn waajib sharciya muuna ahayn haddaan hablaha quruxdooda la qarin ila idantan quruxdooda ayaa loo qarinaya dee ninka hadhowgeeya soo maaha ninka ha dhow geeyaa soo maaha marka waxa weeyaan in la yidhahdaa hablaha quruxdooda qarxi la qariyey dee waa dalqaaf waa qalad waa waxaan loo baahnayn waa fusku soo maaha loogu baaqaayo bal waxaan ayuha alikhwa eh, an horta makti wiilka dhamaaday waay waay waay baarakatu arrin yar baan ku darayaa dhextaala eh, imanka habluhu markay iskuulada ay ka garaajod garoobayaan jaamacadaha weliba iyo aroosyada waxaynugu soo kornay dhaqan aylaan lahaan jirin oo ah dhaqamada ay gaaladu ay wataan baan isiri dhaqankaasi waxa weeyaan inantii oo lasoo qurxiyey maasha allah lasoo xamuuradeeyey border loo soo mariyey oo maasha allah dee ah dee dee sonasato maxay muxurnacayntiiba ya ayaa sawirkeega quruxda badan maasha allah maasha allah ayaa gaari lagu soo dhejinaya gaari ayaa xaggaa laga soo dhejinaya magaaladaasa lagu wareejinaya magaaladaasa lagu wareejinaya horta midu waa dhaqan xumo weeyaan oo aabbaha inantaa dhalay ninka adeerkeeda walaasheeda kan guursanayaa akii kayrada islaamigeed meeday ya dee mid kugu tamaruday oo ku diiday oo la aayo aayo waayo mooyaane inankan haddii lagu aabeer aabba deen wax raalli in sawirkaagii oo adoo xamuraysan oo xitaa haba xidhato magaranaysaa masarkaa madaxe in hargeysa lagu dhex wareejiyo dee aniga ifal xuntay nabiguna wuxu nin dayusu jannada ma galo dayusku waayo waa ninka aan dumarkiisa uhinaadsan taasi waa mid ta labaad akhi ma ogtay sheekh baa igu yidhi sheekh maxamed buu yidhi hablahan sawiradooda suuqa lagu wareejinayo war il baa ku dhacaysa buu yidhi waxay isha ku dhacaysaan idiin sheegayaan waxaas gidaar kasta fadhiya maqaaxi walba fadhiya bal gidaar kasta jiifa niman danyara oo inantaa quruxdu in quruxdeed intaa la aan hawaysanayn laakiin indhihiisaa gaajaysan indhihiisaa kasoo indhahaa galka ka soo baxsan il buu ku ridayaa waa taa laga yaabo in maalinta iyadoo garaajuda bil kadib cilaajka ka dhamaan weyday war cilaajka geeya cilaajka geeya de cilaajka muxuu ka taraya markaa masladaasina dhextaal bay iga ahayd laakiin waxay ka midtuun dhaqamada nagu soo kordhay waay asaaliibta ay ay adeegsanayaan waxaa ka mid a ah inay ummadda u qurxiyaan dhaqanada ay doonayaan inay ummadda ku dhex faafiyaan maselka oo kale bangiyada rib ribowiga oo kale waxa weeye in xijaabka lala dagaalamo oo kale imika maselka oo kale dhaqanada inagu soo kordhay waxaa ka mid a ah cabaayadda dhexda ka furan horta maa lala arkay waxay sacuudiga iyo khaliijka ku bilaabeen sagaaشhamadii bay ku bilaabeen iyadoo hablaha khaliijiyiintu ay xidhaan cabaayad xidhan oo asturan ay waxay ku bilaabeen cabaayaddaasi dhexda ka furan cabaayaddaa dhexda ka furan maxay keentay waxay keentay inantii iyadoo dee xijaa madaxana masarkii bay ka xidhantay xijaabkaygii cabaayaddiina way xidhantay laakiin maxaa laga yaabaa dee wax weeyaan goonad qurux badan oo shagaarla ayay kaas xidhanaysaa bal waxa laga yaabaa inay ku dhiirato inay surwaal jiinisa iyadoo xidhan ay cabaayadiina saa dusha ku xidhato laakiin dhexda ay furantahay ya ha waa ka macnaheedu waa maxay akhi waa dhaqanada la doonaya in la qurxiyo waa asaaliibtooda weeyaan nimankani makri shaydaaniya ay ku shaqaynayaan makri shaydaani ayay ku shaqaynayaan imanka waxaa ka mid oo kale koofishoobyadan ilaa kooy tobanka habniimo furan ay habniis ka fadhiyaan walciyaadu billah soo garamaysid marka waxa weeyaan dhaqanada ay doonayaan inay faafiyaan ayay qurxiyaan si yaroo sibiqa ayay laakiin dadkii kusoo gelaysaa haddayna culimmadii aanay ka istaagin iminka khaliij ka soo maad waxyaabada waxyaabo badan oo dhacay waxyaabo badan oo dhacay haddii sagaashanadii ay culimmadu istaagi lahaayeen wax maanta joogaa may oli lahayn wax maanta joogaa laakiin haddii aad isdhiibto maanta aad mid aqbasho britole inxiraaf kana aad qabasho saa dambe dhaqan xumo kana aad qabasho dee wuu kugu soconayaa ilaa aragto adigoo dhaqankaa iyo diintaadii iyo islaamnimadaadi iyo waxan hooyinkeen aynu kula ka qaadanay wixii baa faraha ka baxeen marka waxay kuu qaadanaysaa inaad waxan dib u soxdo dee inxiraafku wuxuu ku fiican yahay halkaad ka six lahayd intaanu kugu dhicin iska qaba soo maaha soo daad kale iskama mooso laakiin hadduu kusoo jiiro dee waa xaalad kale weeyaan in la fool xumeeyo dhaqanada islaamiga ah waa tan dee lagu leeyay in eh, hablaha quruxdoodii la qariyey waa tan lagu leeyay waxa weeyaan xijaabku waa rajci waa kan xumaanta laga sheegaya garhkii nebiga sal alla ly slam ya oo haddaad ka la baxdo waxa weeyaan ree yurubiyaanku khaanad bay ku geliyeen suurad xun baa lagaa bixinaya war garh nebi maxamed garhkiisaa dheeraa sal l slam ninka garhnaacayow anigaa kugu leh nebi maxamed garhkiisaa dheeraa sal l alay slam lagoola haya nebi maxamed s alimaam cabdilcaziz bin baas raxmat ullahi caleyh u yidhi laa fii xadiisin daciif walaa fii xadiis xasan lagama hayo nebi maxamed garhkiisa uu quseeye lagama hayo sal sl bal saxaabadu markuu salaada duhur iyo salaada casriya siriga markuu akriyayo wal xusii saxi la yidhi nebigu sal slam miyuu akriyi jiray labada ragcadood ha wuu akri jiray saas saxaabi seebaad ku garanaysa illa waa saas waa salaad siriye wuxuu yidhi bidiraab laxyatihi dee lixyo dheeruba saa u garita sooma u ruxantaa ruxanka lixyadiisa iyo garhkiisa ayaanu ka garan jirnay maantana ninkii qofkii garhka lahaa baa lagu leeyahay waa maxay waa irhaabi waa mutaarif waa asal raac waa maxay magacyo ma anzal lah biha min sultaan oo warshadaha reer galbeedka laga soo saaray shaydaankuna waxaydoya marka waxaan leenahay inay fool xumeeyaan dhaqanada islaamigae sugan inay fool xumeeyaan baa ka mid a waxaa ka mida muxaarabat luqa alcarabiya arrintan waan jeclana isu taagan lakin watiga waktigaa igu yar war waxaan lahaa war wadaadada madaarista carabiga hayow war ammaanaad haysaan waa dhufays weyn baad islaamka aada ugu jirtaan waad madaaristaas hena gacina ka bixi raggii aasaasay intii dhibatayna ilaah u naxariiso inta noolna ilaahay ajar badan ha siiyo waxaan la yaabay anuu maraykan joogo facebookan aada ugu jiri jiray dhalinyar badan baa igu xidhnayd siday af carabiga ay u qorayaan sida af carabiga ay u garanayaan niman badan oo dalkan badan niman badan baan weydiiyan war maxaa dhah dee wuxuu yihi madaarista af carabiga sii la sii loo soo noqday ayaa madaaris carabiga meel walba laga furay maanta haddii la idhaha madaarista af carabiga ha la xidho waxa weyn sadbaaga iyo nagsada iyo dibudhaca inoogu imanayaa mid qeesna ma aha waan idiin sheegayaa akhi sababta madaarista carabida loo xidhaya waa maxay sababta madaarista carabida loo afsoomaaleynaya waa maxay sababta madaarista carabiga loo ingiriiseynaya waa maxay waxaan idin leeyahay doodaha maanta anon dadka ka maqlay wadaadada qaarkood waxa weeyaan waa in manhajka in somalilan lagu dabaqo manhajka somalilan maxaa kabaarsa logu dabiqi lahay kan kale sheekh yaale maxaa logu dabiqi waaye madaarista af carabiga ee diinta carruurta loogu barayaa matuka baaraysitaan matuka baarla xitaa haddii af carabi kusoo dhigtaan hadhow jaamacadda mayna geli karayn maya af carabi ay kusoo dhigteenoo jaamacaddana af kirista waa lagu dhigtaayo af kiristaa ku adkaanaya laba tusaaloon usoo joogay ayaan idiin sheegaya anagu dufcadaydii markaanu high schoolka ku jirnay waxaanu ku dhigan jirnay anagu waxaan qolada soomaaliga af soomaliga nala duulayna buuna soo gaaray af soomaaliga aanu kaga baxnay af soomaaligii aanu kaga baxnay ardaydu marka ay midhisiina ay galaan tii dhakhtarka jaamacaddii gaheer bishakal caam iyo tii injineeriyada waxa weeyaan xabad walaa xarf itaali mayqon gaheeroo gadhanna aftaniyaani baa lagu dhigi jiray soo saa maaha ya gaher jaamacadda ka her injineeriyada iyo ta dhakhtarnimada aftanyaa lagu dhigi jiray haddaba seebaa loo sanceynayaa ardaydan wada xariifiinta ee af soomaliya wax kusoo dhigatay ee xitaa aan afka ingiriisiga aqoon talyaaniga waxay idhaahdeen inta ardaygu jaamacadda aanu gelin lix bilood ayaa wax la baraya aftalyaaniga la baraya lix bilood oo keliya lix bilood baa aftalyaaniga la bari jiray waa kuwa midhisiino galay waa kuwa injineeriye galay ragga hargeysa dhakhtarada maanta ka ah doctor daahir xasan daahir iyo dcr xuseen xoog isku dufcad baan high schoolka marmarkoodaba markay jaamacadda galeen xabad kelmad talyaani may aqoon afsomaal wax walba ku dhiganay maantana waa dhakhtarro jaamacaddana aftanaan kaga soo baxeen waa xujo baatila in layna ardayga af carabiga high schoolka ku bartay hadhow markuu jaamacadda hargeysa gala ama jaamacad kale uu galo suuragal ma aha dee wal haysan maayo tusaale kale iminka maraykanka markaan joognay dee ardayda adduunka daafeay ka timaada aalaaf mualafa min aalaba ayaa adduunka ka timaada siday maraykan wax u bartaan qaar under graduate galaya qaar master galaya qaar bhd galaya ardaydaasi intooda badan qaar maan afgariis aqoon arday jabanisa chinisa caraba soomaaliya waxa doona ahaadaan jaamacada maraykan waxay sameeyaan sanad baa la odhanaya maxay ardaygii english as a second language ardaygii dadaalayay ee maraykan waxbarasho u yimin lagu warye afriis mataqaana deska noqo lama odhanaayo waan caqligii niyu ka shaqaysiisa weeyaan qofka caqliga ka shaqaysiin waayaa waa dibdhac weeyaan sanad baa ardayda afkirisa ay galaan waa la baraa haddana imtixaan baa laga qaadaa jaamacadda saas oo galaan markaa tan waxay u kaliftay aan u idhi mas'alada madaarista af carabigii ayuha alikhwa waa muhim weeyaan siyaabo badan baa loo badbaadin karaa waxaa la odhan karaa kale maelka oo kale okay saan idhi afcaradooda ha wataan ilaa secondary-ga dabeetana hadhow kii doonaya inuu shareeco sii wataana ha sii wata shareeco kii doonaya inuu dhakhtarnimo iyo engineer iyo business dhigtana ha galo markaa sanad ama tood iyo lix bilood ama sideed bilood luqada fikriska hala siiyo laakiin bimujarad waxaad ka garaajoodgaraysay ha isku af carabiya kuliyadihii kale ku ogolaan mayno hada ulmun wahada ijraam ya waa ulmi ardaygaasi af carabiga soo waxa kusoo bartay la dulmiyaayo sogoleysin ardayda carabta sacuudiyiintii iyagoo af carab wax ku soo bartay ayay maraka yimaadaan dhakhtaray ku garaajuod gareebaan b h d bay qaataan injineerna noqdaan marka waxa wey waa waa usluub la doonaayo in lagu muquuniyo madaarista marka waxaan leeyahy warwaadada madaarista af carabiga hayow dee ammaanad haysaane ammaanada haysaas waxa weyan haddaad maanta faraha ka qaadaan ood madaarista aad diibtaan oo madaarista af carabiga meesha laga waayo taarikhda baad xubad ka gelaysaan lakin waxaan waa rag raga ah, oo way way way way way way sugayaan madaaristaasi weyaan waay muxaarabat luqa alcarabi baynu nihi ixyaa alqowmiyaat waliqliimiyaat walcunsuriyaat in muslimiinta loo kala qeybiya maxay waa keen waa hebel waa hebel waa eh, midab iyo iyo qabiil iyo wadaniyad iyo balaayo waxaan islaamka shuqul ku lahayn in muslimiinta lagu kala qaybiyo waa xooggii muslimta la daciifinayaa waa in la adeegsado in eh, dad iyaga u shaqeeya waay haddaba dadkan iyaga u shaqaynaya waa dhowr waa dhowr nooc weeyaan qole waxa weeyaan ayuha alikhwa waa niman lasoo kiraystay maaha niman eh, le anagu waanu gaalownay maaha ee waxa weeyaan waa dhuuni qaatayaal weeyaan waa lagu shaqaysanaya shilinkuu jahanabin uu ku ridaya doolarku shar buu ka tuurayaa waxaa lagu fushanayaa mabaadi ay og yihiin inay ee horar ku yihiin diintooda islaamnimadooda ummadooda iyo mustaqbalka dadkooga kuwaas waa waa qaarna kristi qaarna waa qaar diintaba col ah diintaba nimanka qasbiga fikri fikr ila waani waani ku yidhi xadaarada reer galbeedkee fikirkeyga dhaqankeyga caalam islaami loo soo naqilayaa waxaa la adeegsanayaa gacmo muslimiin soo maaha waxaynu qola waa awkiraarayaal lacagu bay qaataan iyagu wixii ay doonaan waa lagu fushanaya qolada labaad waxan waa qaar diinta ka baxay oo diinta la colah oo caddaystay qolo kale waxa weeyaan waa kuwa iska aan dambi waxba ka gelayne laa ilaa haula walaa ilaa haula masalada islaamku maba khusayso oo haddii maalinka maanta ah in eh, eh, eh, laydhaa taageer wax islaam ka soo horjeeda wuu iska taageeraya wuu iska raacaya waxaan ku soo indarayaa waxaan ku soo darayaa laba arrimood oo khaasadan aan doonaya inaan isdul taago oo la xidhiidha duulaan fikradeedka masalada hore waxaa weyn waa adabka weeyaan literatureka iyo suugaanta suugaantu waa wax fiican haddii loo adeegsado akhlaaq wanaag diinta difaaceega dhaqanka wanaagsan oo lagu ilaaliyo in xurmada iyo xishmada iyo hanaanka fiican oo lagu magaran samaxayto leeyihiin xafdo lagu ilaaliyo suugaantu waa waxaynu naqaano laakiin maanta ayaanan ayaanan teginba dhul carbeed iyo afaf kale af soomaaliya haddaan sul taago maanta waxaa la tababaray dhalinyar badan oo soomaaliya oo xaqiiqatan af soomaaliga si heer sara u qorta waxaynugu soo qulqulayo buugaag fara badan oo af soomaaliya ku qoran laba nooc bayl waagtaasi nooc waa buwaagta afkaarta harbiga ee weliba kuwa falsafadda iyo dhaqanka oo afsoomaali loo soo tarjumayo buwaagtaasi waxaa ku dhex jira kufriyaad iyo gaalnimo iyo dhaqan xuma ku jirta qaar fara badan oo kalena waxay yihiin sheekooyin mala awaala waxaa laga yaaba inaad tiraa oo nin sheeko mala awaaloo nin eh, suugaan yaqaani u qoray dhibta ay geysanaysaa waa maxay shaykoon camera awaalkii buwaagta laga qoray haddaad qaarkood aad aragto waxaad arkaysaa in lagu dhex subay oy ku lifaaqan yihiin waxyaabo la xidhiidha akhlaaq xumida khaasatan cilaaqada ragga dumarka dhexaysa qaarkood waxaa ku lifaaqan diinacayb qaar waxaa ku lifaaqan ilaah diidba marka suugaantu waxay ka mid tahay qalabka loo adeegsado aswi alghaswi اlfikri muslimiinta ku socda halkaa waxaan odhan lahaa wadaadadeennu waa inay qeyb laxaadle ka qaataan inay af soomaaliga wax ku qoraan af soomaaliga inay wax ku qoraan waayo ilan waaqaca soola lama fal galo waaqic maanta ina hor yaallaa waxa weyn waa waaqic dhalinyar badan oo soomaaliya meel kastoo ku nool hargeyso ku nool muqdisho ku nool boosaaso ku nool ina ku nool ina xitaa galbeedka ku nool af soomaaliga aad bay u akhriyaan ama aynu ogolaano amaani diidno haddaynu wadaadanahay hayguna jawaabin anu wadaad baanu af soomaaliga waxba kuma qoro af soomaaliga wax lagu qorayno faa'iido diinta uma laha waxa iyo jawaabteedu waxaa tahay darsiga aad been alcishaa'eenka aad akhriyayso af carabi ku akhri oo soomaaliga ah, muxaadamada aad akhriyayso af carabi ku akhri maxaa kuu kalifay haddaad sheekh tahay inaad darsigaagii carabigaa adoon soomaaliku aad ugu tarjubto dadkii waxaa kugu kalifay dadkaagan aad la hadlaysaa af carabi ma fahmayaan sidaa aawadeed waxa weeyaan in haddii aad diintii aad fududaysood af soomaaliya ku qorto dad badan baad badbaadinaysaa shaki badan baad saaraysaa taa macnaheedu maaha inaynu leenahay fi athaqaafa alislaamiya in ay luqadii af soomaaligu ay buuxin karto meeshii luqada af carabiga mar kasta waynu haysanaa luqada af carabiga madaaristeena af carabaynu ku dhiganaa ardayda ay cilmiga sharciga baranaysa af carabaynu ku dhiganaa laakiin waa in laba kala saarna ikhwaani dalabo cilmiyo lasoo saaro af carab wax lagu baraya inaad jamhuurka caamka ah public inaad raadayso oo ta'siir ku samayso waxa weya af soomaaligaasi ayaa raadayn kara ta'siirna ku samayn kara manaahij tacliim walqasd alfikri waan ka soo hadlay laakiin ear baan ku daryaa nin baadari oo tikli la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi waxa waajiba inaynu dhiiri gelinno madaarista la jaan qaadaysa ee la mida madaarista reer galbeedka cilmaaniga waayo muslimiin badan caqiidadooda waxaynu gilgili karnaa ay u hayaan islaamkiiyo qur-aanka marka la baro ay darsaan in eh, kutubta madaarista reer galbeedka ayaynu ku bedeli karnaa caqiidadoodii ikhwaani marka qaybo ka mida jaamacadaheenna iyo dugsiyadeenna sare ay noqdaan shaybaadho dhaqameed shaybaadh oo taqaana soo maha shaybaadho dhaqameed oo lagu bacrimiyo fikrado diinta ka soo horjeeda waxaan ujeedaa jaamacaddii class roomkii jaamacadda iyo high schoolku secondary-gii dugsigii sare uu noqdo goob lagu faafiyo afkaar diinta ka soo horjeeda afkaar islaamka carara islaam ilaa afkaar caqligii ilmaha bedelaysa waa khatar weeyaan walidaalika imanka waalidiintu waalidku akhi waa inuu la socdo ilmihis wax la baraayo soo ma imankaan dhulkan aan ka imid caruurta marka high schoolka ilaa high schoolka waxa weya high school kastaa wuxuu leeyahy high schoolka waxaan jeeda dugsi sare dugsi sare oo walba wuxuu leeyahy guddi waalideed buu leeyahy guddi waalideedkaasi waxay la socdaan war caruurtayda maxaa la baraya caruurtayda maxaa la baraya buugga ilmahaaga tagis buugga manhajka lasoo siiyo waa inaad isha la raacdood eegto ilmahayga weliba suugaantoo kale iyo aad taariikhdoo kale iyo aada la socoto waxa ilmahaaga la barayo marka iyana waa muhim weeyaan gabagabaan joogaa kolley markaasi in eh, manaahijtu waa khatar weyn ayuha alikhwa sheekadu dhextaal aan idinku daro oo manaahijta iyo sida waxbarashadu ay ay dhalinyarta iyo ardayda ay u ta'siiriso habeen baa waxaan joogay naadi ay ardaydai sacuudiga ay lahaayeen magaaladii aan deganaa markaa naadiga badankiisa waxaa hayeen niman multizimiin oo masaajka ku xidhnaa marka habeenka jimcaha ayay isku iman jireen way cashayn jireen muxaadarana waa la akhriyi jiray markaa muxaadara ay ugu yeedhan marka annagoo markaan muxaadaradii dhammeynay arday badan oo sacuudiga ay joogto oo isku jira qaar undergraduate weyda iyo diraasaadka sare ayaa cuntaa naloo soo dhigay cuntada naloo soo dhigay waxay de cunto eh, eh, tan ay kabsada yidhahdaan waxay ahayd eh, hilib iyo briis dee alaabo dee ay dadku jecel yihiin waa iska sheekaysanaa sixin baa lagu wada cunayaa dad badan markaa nin dhalinyar ayaa fadhiyo sacuudiya waxaan arko ninkii oo lunch bag shantadayna cuntada ciyaalka qadida lagu sii qaado soomaad arag taasuu sitaa wuxuu kala soo baxay cunto yaroo kaleo waa khudarwaad dee salad iyo tamaandhe iyo wa anna waaan si ninku xanuusanaya mara sonkor iyo waxbuu qabaayo hilibkiina waxanu iska ilaalinaya saan ku akhi caafaaka allah ilaahay caafaanka siiyo de laa laa laa buu yidhi ma cindii shay buu yidhi waar ma xanuusanaya buu yidhi saan ku dee akhi gacanta soo geli dee hilibkiina waaba cuntayda waa taad kortay hooyay kuu keni jirtay nin sacuudiya kabsa diidaaya maay may bu anuu hilibkama cuno buu yidhi waayahay oo maxaanu cunin in xayawaanka la gowracaan rumaysnayn ya in xayawaanka la gowraco ayaan rumaysnayn oo anu waxaan cunaa uun sidii dee riun baan cunaa khudaartaa iyo saladkaa adoo ninkii baan ku markaa waxaan si balyar ogow ninkan meesha laga soo galay balaadan meesha kaga beerantaysaan oo jaamacadda ha jaamacaddaan dhigtaayoo eh, maxaad markaa jaamacadda aad ka barataa wuxuu igu waxaan bartaa woman studies diraasaad nisaa'iya subxaan alkhaaliq waxa weya waa waxbara waa waa diraasaadka ku tacalluqa dumarka ya oo dee ah raggii dumarku way suman yihiin iyo gender equality iyo dumarku dee sheekadaa iska bahbahada gaalada ay samaysatay ya ayay maxay tolay ayu darsayaan marka waxay muuqatay dee waxa weeyaan in eh, wax walbaaba sabiiq bay kugu galaan isagaa waxaad doontay ilaa ay la gaadhay inuu yidha maba rumaysna xayawanka la gowrici karo waa dulmi in xayawaan la gowraca marka manaahijta diraasiga ah ayuha alikhwa waa muhim weeyaan waa in lagu dadaalo in laga warhayo imanka galbeedkao kale maraykankaan ka imid tan baan kusoo gebagabeynaya waxaa ku tartamaya laba kooxood oo labadiba ay xoog leeyihin baa ku tartamaya kooxi waa kiristaanka waxay ku magacaabaan kiristaanka xag jira conservative christians oo weliba qaar badan usuuliyiini ay ku jiraan waa qoloyinka rumaysan soo noqodka nebi ciise alayh salaam iyagu de ilahay bay rumaysan yihiin inay quds qabsan doonaan waxyaa badan oo yani noocaasa rumaysan yihin iyo qolada lagu magacaabo liberalska liberalska waayo waxa waa kuwan xarka goostay qoomkii de waxaan khanisnimada la ydhaha walciyaadu billah inuu nin faraxumeeyo gabdha gabadh faraxumayso kuwa rumaysan kuwa bilaadiinta ah kuwa ilaaha aan rumaysneen wax noocaasoo fara badno laakiin imanka jaamacadaha iyo ku xoogeystay ayaa jira marka waa laba tayaaro tartamaayo soo maaha waay kiristaanku si ay iskaga cabiyaan nimanka dhaqanka xun inuu ka muslimaan dee waxay horta siyaasadooda dibadda weyn weynu diidanay kuwan kristaanka ee eh, eh, eh, conservativeka waayo waxaynu xoreysan yihiin inay nagu soo duulaan oo ay dhulka muslimiinta qabsadaan oo ay muslimiinta kiristaameeyaan oo nebi ciise oo u iman doono oo quwati shar oo muslimiinta ay ku magacaabaan ay ka guulaysan doonaan marka siyaasadooda khaarijiga siyaasadooda dibadda <coughs> waynu ka soo horjeednaa oo col bayna leeyihiin laakiin nimankan siday iskaga caabinayaan anshiga xun ama kuwan itaa kelmaddan aan la dooni maayo ya nin nin faraxumeeyey iyo gabah gabadh gabadh faraxumaysay iyo mulxidiin ilaahay diidan iyo dee akhsanaas oo dhan baa jabaddaa isku urursaday siday iskaga caabinayaan waa wax la odhan karo waa sax weeyaan walidaalika waxay samaystaan waxaan ii sheegaya sida madaaristu ay daruuri inaga inoogu tahay ya madaaristu siday daruuri inoogu tahay imanka kiristaanka maraykanka oo kale waxa weyn madaarista brivatka ay leeyihiin caqligaaga isma keenayo maantaan googlekan yara eegay maanta horda wuxuu waxaa christian school muxuu yahay christian school muxuu yahay waxa la waa school eh, principalkiisu uu yahay christaan ama uu maamulo organization christani waay maxay u samaysteen waxay u samaysteen inay astaantooda ilaashadaan inagu diintooda sax ma lihin astaantoodu sax ma lihin laakiin waxaan fikrad aan idinka siinayaa bini-aadankii gaalada ahaa ee nasaaradaha laftoodu siday u fahmeen ahamiyadda ay leedahay manahij almanaahij diraasiya education curriculum faa'iidada ay leedahay iyo haddii gacanta lagaaga dhigo oo lagaa qabsado walugbadi qaybo badan bay leeyihiin kiristaanku kuwa conservativeka kuwa amishka kuwa minoniteka kuwa methodist waxaasoo dhan bay wada leeyihiin laakiin kuwa catholic oo kale haddaan ka soo qabto waa waxaa la yidhi waxay maraykan ku leeyihin catholic oo kale lix kun iyo siddeed boqol iyo koob iyo afartan iskuol bay ku leeyihiin telekoobkaana waxaa la qaaday waa laba kun iyo koob iyo tobankii ardayda iskuulladaa dhigataa waa laba milyan iyo ziyaado oo arday oo aan iskuullada dowladda ama iskuullada kuwa liberalsku ay dhigaan aan maalinkaa maanta aan ka soo xaadirin macnaheedu waxa weeyaan ayuha alikhwa inagu haddaynu muslimiin nahay qaswiga fikriga ee laynagu soo qaaday iyo duulaanka caqiida ee laynagu soo qaaday meelaha ugu khatarta badan ee unaga abbaaray waa maxay meelaha ugu khatarta badan ee unaga abbaaray waa waa manaahij duraasiya waxa weeyaan waa madaarista weeyaan waa jaamacadaha weeyaan sidaa aawadeed waa in lagu jaangooyo caqiidada iyo asalada iyo saqaafadda islaamka waa in lagu jaangooyo mid baan ku dar lahaa aan kusoo gebagabayn lahaa masalada iskuullada imanka scholarshimo badan baa ka yimaada dibadda oo la yidhaha iskuulkani waa iskuul caana waa iskuol aad wax loogu bartay caruurta afgariisigu sidii waxa weya american accent bay ku hadlaan oo saa loo bunbuuniyo scholarship ayaa loo soo diraa weliba qaar bana kaa loo soo diraa caruurtaasi ilaa imanka anugu ilaa imanka caruurta scholarshipska looga diray loogu diray maraykan arday keliya ayaan ka arkay oo engineer iyo computer science bartay soo garmaysid m i t gu dhigtaa inta kale habluhu u badan yihiin waa social science waa social science social studies social studieskana waaba meesha bini adamka laga soo gala weeyaan ee afkaaraha khabiidka ah iyo maalinkaa maanta gaalnimada iyo ilxaadka iyo buunbuuninta khaniisiinta aaraadooda diraasaadkaasi ayaa qofka bini aadmiga leexiya waayo ardayga dhakhtarnimo baranaya ama arday injineernimo baranaya maysaga wati waktiba uma haya waxan afkaaraha saqajaankaa ee xariga lamasitaana wakti uma hayo saacad ayuu laaberiga ku jiraa hadduu saani waxu darsi waayana dee wuu saaqidaya waxaan la yaabay buugan akhriyey taqriiban kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashankii maantaan dib aan internetka uga eegay waxaa la yidhaha ina gabadh la yidhaha juri eh, miller oo maraykanah labaatan sano ayay inweriye ka ahayd middle easka ay joogtay labaatan sano ayay weriye ka ahayd inay new york timeska u shaqaynaysaa laga yaabo allahu aclam laakiin waxay qortay markay maraykan kusoo noqotay buug aada u weyn intaas buug leeyay waxa buugga la yidhaha god has nine nine names ilahay wuxuu leeyay sagaal iyo sagaashan magac iyadoo dhinac kale u isticmaashay qisooyinka iyo afkaartay buuggeygaasi kusoo bandhigta waxaa ka mid ahaa iyadu markaa dhaliil bay u arkisay awba ay leedahay yurubiyaanku waa inay ka hor tagaan waa khatar weeyaan waxay tiri waxaan ogaaday in alakladiya saaxiqa ya majority ugu badan islaamiyiinta dhallinyarada islaamiyiinta iyo kuwii mar dambe ee jaamacadaha dhigta masar markii dambena hogaamiyaal ka noqday xarakaad iyo jamaacooyin islaami waxay ka soo baxeen kuliyadaha engineerinka iyo medicina kasoo baxeen kuliyadaha engineerinka iyo medicinka kasoo baxeen waxay iyadu sheekow ka cabanaysaa ay leedahay war si nimankan loo qabto ee afkaarahan islaamiga ah looga joojiyo oo looga xakameeyo waa in ardayda jaamacadaha masar dhiganaysa lagu dhiiriyo inay kalaaan kuliyadda psychologyga kuliyadda sociologyga kuliyadda social studies-ka waa maxay in lagu bacrimiyo afkaarahaasi khatarta ah ee allaadiiniga ee huwan ilxaadka iyo xumaanta iyo fuxshiga ee liberaaliga cilmaaniga in la geliyo walidaalika waxaan leeyahay war iskuullada la leeyahay gaalaa gaalaa maalgelisa gaalaa lacagsiisa la leeyahay iskuulladani ischolarship scholarshibyada ay carruurta siinayaan kuwooga maskaxda badan in eh, eh, eh, grade-kooga aad aada u sarreeyaan warmay inoo geliyaan engineering schools bay inoo geliyaan soo ma warmay dhakhtarra inooga soo dhigaan imisa female doctor dhakhtarad dumara ayaa hargeysa joogta ya soo sheeko loogey maaha hadday ardayda la leeyahay grades badan bay keenoo way fiican yihiin waxayd in la geeyo maxay inay cunuun dadka iyo ummadda anfacaysa inay soo bartaan bay ahayd laakiin inta maraykan la geeyo lix sano ay soo ay inankii ama wiil inantii ama wiilkii ay soo bartaan <coughs> psychology sociology qaar baa daqaarimka koofiyada koofiyada fadhiya ayaa markay muxaadarada dhegeysanaysa ah oo sheekh maxamed kaariye waxa weeyaan psychologigu wax ka sheegayahay oo sociologigu wax ka sheegayahay ya dee waan aqaanaa psychology sociology waan aqaanay anuu undergraduate waan qaatay both labadaba sociology psychology labadaba kalaasaan ka qaatay kufriyaad baa ku jira fikrado caqliga muslimka maran habaabinaya ayaa e ku jira soo garan maysid waa laba cilmi weeyaan laakiin mushkiladdu waa maxay waxay ku dhisan yihiin afkaar qaldan lakiin afkaar yacni cilmi ijtimaac yaa asaasay inaga muslimiinteenna baabeena yaa yaa asaasay muasas alcilmi ijtimaaci waa kuba ibn khaldun saaxib almuqadima laakiin isagu wuxuu ku aasaasay oo cilmigaasi uu ku dhisay waa tacaaliimtii iyo caqiidihii islaamka laakiin royhiru markay cilmigaasi ay qaateen waxa ay ku qaseen maxay falsafadii balaayo baas bay ku qaseen waxaan filaya waan idinku dheereeyaa yoha alikhwa walakhawaat baaraka allah fiikum eh, mar labaad aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa laakiin waxa weeyaan un qodobadan sheegay ayaan islahay waa muhim eh, muxaadaradana mawduucan lagu soo goobi karaayo eh, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku talinayaa in maadadaasi algaz اlfikri in la geliyo manaahijta dugsiyada sare iyo jaamacadaha wasalaamu calaykum waraxmat